raacato oo wa tarakuu ay ka tagaan aljihaada fii sabiili illaahi jidka alloo lagu dagaalamo ay ka tagaan anzala allaahu allaa dejiya bihim ayaga balaa'an musiibu ku dejiya falam yarfacuu ilaahay musiibadaa iyo baladaa qaadi mahayo canhum can innaasi wa taarikiina liljihaadi xataa yuraajicu ilaa dib ugu noqdaan diinahum diinkoodii oo jihaadka ah iyo muxuuaha mucaamaladii ribow ay ka tagaan waxay quuraan albadlu fii sabiili illah walinfaaqu fii sabiili illaah bay dib ugu noqon buyuucda ribowiga ah bay ka tegahayaan adduunyadu ay u leexdeen ayay ka tegahayaan oo aakharay dooranayaan jihaadkii bay dib ugu noqoyaan ugu noqonayaan haadihi hiy almuraajaca adiiniya akhdaada ay galeen ee balayada keenay waa inay ka noqdaan oo dib oga noqdaan xadiidkuna xadiis sugan weeye mowduuciisuna wuxuu ku saabsan yahay alrukuun ila dunya adduunyadoo loo leexdo oo xaggeeda loo bato aakharana la wagliilo la garab wagliilo oo muxuu ahay markaasi aan la danaynin iyo halgankoo laga tago ayaa asaas u ah alimaam addimyaati kitaabkiisa mashaaric اlcushaaq wuxuu tilmaamaa tarku ljihaadi min hayri cudurin inuu kufri yahay buu tilmaamaa jihaadkoo laga tago bidaa cudurdaar la-aan inay gaalnimo tahay iyuu tilmaamaa ishaara laga fahmi karo wakadalika alimaam abulxasan atasuli fii kitaabi alajwiba can asilati cabdilqaadir aljazaa'iri asna waa tilmaama qadiyadda iyada ah wadakara ibnu maaja wuxuu sheegay canhu can rasuul ka sheegay isaguna inuu nabigu yidhi man laqiya allaha caza wajal ilaahay ninkii la kulmoo geeriyooda walaysa calayhi aharun asagoosan raad uusan ku oolin fii sabiililaahi ku gaadhay laqiya allaha alluu la kulmaa wa fiihi hulmatun asagoon dahar le ama nabar leh hulmadu asalkeeda waa fangorta weelka qarka ka jaba ayaa la yidhahaa hulmada asalkiisu marka adoon dhammaystiran oo nabar kugu yaallo oo dhaawacan baad alla la kulmaysaa maxaa yeelay diinkaadii iimaankaadii ma dhammaystira wey ninkii dhinta isagoon raad ku oolin oo marka habaas ama boodh ama dhaawac ama dhib ka soo gaadhay jidka ilaahay jihaad uusan ku oolin ninka geeriyooda asagu markaasi dhiman oo naaqusa buu alla la kulmaa xadiidkan dambe dacfi baa ku jira wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa tulquu biaydiikum ila tahluka wafasara abu ayuuba alansaari abu ayuub wuxuu ku fasiray alilqaa'a bilyadi ila tahlukati bitarki اljihaadi wasaxa canhu salى اllahu عalayhi waaalih wasalam annahu qaal ina abwaaba اljannati taxta dilaali suyuuf abi ayuub alansaari tafsiirka aayadda tafsiir sugan weeyo nabigu saxiixa oo asaguna uu soo guuriyey abu ayuub qisadiisu waxay ahayd maalin maalmaha ka mid a nin muslim ah iyadoo lala dagaalamayo muxuu ahay nimankii reer ruom dagaal lagu hayo oo qustantiniya agtida dagaal uu ka socdo ayaa ciidankoo hor fadhiyo oo taagan ayaa hal nin wuxuu isku xambaaray kun nin wax ka badan buu dhex galay nin muslima keligii markaasuu agga u qaaday agga u qaaday markaasuu soo noqda isagoo bad qaba oo nabad qaba marka dad badan ba waxay yidhaahdeen ninkaasi waa isdilay waa isqaribay naftiisiibuu halligay balaayuu ku tuuray warkaasay sheegeen marka abu ayuub alansaar oo ciidankaa ku jiroo la socday mujaahidiinta oo waayeel ahaa ayaa hawshii naqdiyey oo yidhi aayadda macno aysan lahayn baad ku cacaminaysaan ka daaya aayadda yaan lagu ciyaarayn maxay tahay baa la wuxuu hi nebi maxamed sal slam annagaa aayaddan inagu soo degtay ansaar haddaanu nahay qadiyaduna waxay ahayd buu ihi markii ilaahay nebigu u gargaaro oon gaalo jebinay oo maka la furtay oe hawshu ballaadhatay ayaan ansaar ahaan waxaanu isnidhi ee shantii sane u dambaysay halganka aanu ku maqnayn ayaa beelihii beerihii oo dhan baa markaasi geedqaaqla ka baxay xawlihii xoolihii baa baylahay muxuu ahay reerkii dhaqaalkiisii baan dhaawac gaadhay bal hadda nabigu gargaar badan buu helay muhaajiriinna waa bateen reemihiina waa soo islaameen makana waa la furtay adduunku hadda waa isku qoofalan yahay waxaa hadda ka dambeeya bal xagga xoolaheenna iyo danteenna adduunya aynu firino saasaanu isnii buui aayadda ilaa ka jawaabay markaasuu yihi marka alilqaa ilqaahu اleydi ila tahluka waxa weeye amru tarku اljihaad wa cadamu اlinfaaqi fii sabiili اllaah iyo adduunkiiyo beeraho la aada weeye aayadda marka nin naftiisa halligay oo bimacnaa jihaad ku halligay ma aha aayaddu waxay ka hadlaysa waa nin adduunyo doortay oo guryihiisi fadhiistay oo xoolo dhaqid iyo xoolo raacata ku mashquulay jihaadkana ka tegey marka fakaana ilqaau اleydi ila tahluka tarka اljihaad buuri marka sidaasuu u fasiray abu ayub alansaari wuxuu ku fasiray alilqaءa bilyadi gacantoo lagu rido ila tahlukati halaag wuxuu ku fasiray bitarki اjihaad jihaadkoo laga taga weeye marka falilqaءu biاlydi ila tahluka wuxuu noqday ban nuqiima fii amwaalina wanuslixaha wanadaca aljihaad saasuu ku gebagabeeyey saxaaba badan baa qaabkaas u fasiray taabiciin fara badan sidaasayna culimmadu ku qaateen ruuxu marba hadduu naftiisa ilaahay ka iibsado xoolihiisana halkaa uu mxuu aha ku baxsho laftiisana uu madaxmaxa iskugu tuuro ma aha mxuu ahaay halaagna ma ah waa wanaag iyo nin naftiisa alla ka iibsaday ayb wasaxa canhu waxaa nabiga ka sugan oo kale inuu yidhi ina abwaaba aljannati jannada albaabaheedu albaabaha jannada laga galo taxta dilaali suyuufi seefaha hooskooda hooskaasu hoostiisu ku jiraa weeye yani ruuxu meeshuu ku dhinto kinaaya ku jirta culumadu leeyihin waxaa weeye meeshaani waxaa la sarbeebahayaa sababkii baa laga hadlaya jannada ku gelaayay ruuxu marka meesha seebtu markay ka kormarto waa ku dhacdaa inta badanna haaliban ruuxu waa dhintaa oo naftu waa ka dareertaa meesha uu ku dhacay buu janno kasii gelhayaa halkaasaa wasaa'ilkii iyo asbaabtii iyo malaa'igtii qaadaysay iyo xawrlaciinta ay kala xidhiirhayaan marka seefaha hooskooda ayay janno ku jirta waxaa looga jeedaa ilahay jidkiisoo lagu dhintaa janno lagu galaa wey macnuhu wasaxa canhu waxaa kaloo nabiga ka sugan inuu yii man qaatala ruuxii dagaalama litakuuna inay noqoto kelimatullahi ilaahay diinkiisu hiya alculyaa midda sara inay noqoto waxa adduunka laisku yaa taas eh fahuwa fii sabiili illah gaaladu waxay doonahayaa diinkooda kufriga ah iyo nidaamkooda taaquutiga ah iyo waxay wataan ee baktiga ee gaalnimada inuu adduunka ka taliyo oo dimuqraadiyadii baa guulaysatay shuuciyadii baad guulaysatay ra-sumaaliyadii guulaysatay ee xorriyaddii dimuqraadiyada maanta carabka la baxday fankeedi waxaas adduun ka maqlaysa waad maqlayseen hadda wixii adduun ka carabuhu markay qaybo ka mida ah intay mudaaharaadeen dawaaqiyaddii baaba-asha iska tuureen waxaa lagu leeyahay gaaladu maanta addimuqraaiya alyowma intasarat addimuqraaiya maanta waxaa guulaysatay dimuqraaiya yani mabdaa kufriga ayay muslimiintii u sacabaynhayaan oo ilayhin waa guulaystay annagu waxaa rabnaa diinka alle inuu guulaysto oo amarka u sarreeya asagu yeesho oy gaaladu laba mid u noqdaan imaa inay islaamaan yo imaa inay jizye bixiyaan wax u dhexeeya ma jiro ayib inta intaa laga helaya ama ay ka islaamhaya ama jizye ay ka bixin canyadin yadin wahum saakiruun xabadda iyo waranka iyo gulufka ku socon idan fatakuunu kelimatullahi alculya mar hadduu islaamku adduunka ka taliyo ninuu wareemo iyo ninuu jize ka qaado iyo nin islaamo hadduu ka dhigo kelimatuhi alculya markaasay noqotay intan laakiin gacanto adiga sar lagaa leeyahay ee koodhi iyo gabar lagaa qaadaya maldahan ama siyaasadaysan haddee kalimat lahi lculya meesha ma tahay man qaatala litakuuna kalimat اllahi alculya fahuwa fii sabiil اllah kelimada ilaahay inay sare noqoto ninka u dagaalama ninkaasaa jidka ilaahay ku dagaalamaya xadiidkana inta badan salafka waxay ku xambaaraan ay culummadu jihaadka alabiga ah jihaadka haswiga alabiga ku xambaaraan mar hadduu yahay asagu dafci hadduu yahay asagu waa rafcu ulmi rafcu dulmi weeye laba kale masalo weeye jihaadka loo shardiyo inuu ruuxu u dagaalamo litakuuna kalimatu iyo alculya waxaa waaya jihaadka talabiga ee kifaayiga ee qaswiga ah mar hadduu xera ku gal yahay guri laguu galay haddaad nidaysanta inaad isdifaacda keliya oo xagga allaba xusuusna waa jihaad lannu rafcu dulmi can nafsika wa can ahlika wa can xurumaatik iyo bilaadada laftirkeedaa diin ah laftirkeedaa diin ah laakiin hadda markaynu duulayno waxyaaba badan baa isgarab socda ma dhul ballaarsi baynu u soconnaa ma siyaaxe iyo dalxiis baan iskaga soconnaa ma murqa iyo inaad tahay nin sidiisuba ku fiican duurgalidda iyo u soconnaa mise din ilaahay inuu awood yeeshayna u soconnaa aqraaddaasa isgarab socota marka taasi waa laabudda laakiin ruuxa hadduu u dagaalamo muxuu ahaayey difaacu nafs man qutila duuna maali fahuwa shahiid duuna maali shardi kale lama shardiyin an takuula kalimatu lcilaa meeshan ma taal duuna nafsihi duuna maalihi duuna damihi waa dafcu saa'il masaailka dad ku khalada sida qolya masaakiin oo mxuu ahaayey ictisaamiyiinah weysadun baa kaa jiba adoo nin weyn ah wasaxa canhu waxaa nabiga ka asaxay inuu yidhi ina annaara awalu ma tusacaru biاlcaalimi wاlmunfiqi wاlmaqtuuli fi اljihaadi ida facaluu dalika liyuqaal laba arinoo isdiin wadadaha qaarkood ayg waxay leeyihiin sida ibnu taymiya asag wuxuu tilmaamaa marba hadduu halganku xaqa u yahay fahuwa fii sabiil اllah gebigiisaba man qaatani litakuuna kalimatاllahi iyo اlculya maqsuudkan iyo xikmadan bimaada tataxaqaq baa laisku haya tataxaqaq an yakuuna jihaadu mashruucan bas faqad in jihaadka ad ku jirta u mashruuc yahay dafcu saa'il ha noqdo dalabi ha noqdo aday kuu taallaa marba hadday wasiilada isticmaali iyo hawshaad ku jirtaba ay mashruuco tahay haddee waa diin diintuna asalkeeduba waa litakuuna yay u adeegtaa wey litakuuna kelimat اllahi hiy اlculya si kastaba noqotee lama shardiyo jihaadka dafciga ah qadiyadda ayada lama shardiyo ee waxaa un la shardiyaa ruuxu in dulmigaasi uu iska difaacahayo uu niyada ku hayo inuu yahay xaq uu leeyahay garna u le inu isdifaaco <clears throat> riyo kale iyo halagaa sheegay iyo isu meesha uusan soo gelin naaqid kale waxaa kaloo nabiga ka sugan inuu yihi nabigu ina الnaara waa xadiidkii buu sheekhu soo gaabiyey macno ahaan buuna ku keenay oo ikhtisaar ah ina annaara naartu awalu maa tusacaru naarta marka u horeysee la shido tusacaru waxaa lagu shidaa bilcaalimi nin diinta yaqaanoo caalim oo qaari ah iyo wlmunfiqi iyo nin deeqsoo waxbixiya manfiqiba ay qoro munfiq wey wlmunfiqi nin deeqsoo waxbaxsha iyo wlmaqtuuli fi ljihaad saddex ruux baa naarta loo horgeliyaa nin caalim ah oo qaari oo qur-aanka yaqaanay oo qur-aanku u bartay una akhriyi jiray liyuqaala inahu qaari waa nin qaari ah waa nin qoran yaqaan waa nin caalima waa nin kan ah marka waa inaad acmaashadoo dhanba sidqiga iyo khilaaska aad ku dadaasho dadka ammaantooda iyo bumbuunintooda aadan dheg talaq u siinin wakhti badanna aadan ku bixinin iyo almunfiq ninbaa wuxuu u bixin waa deeqsi hebel deeqsi weeye oo wuxuu haya waa banaanku dhigahayaa oo shanta gacmuhu isgoynhayaa faruhu isgurhayaa waxaa weya wixiisu gaal islaamba wada leeyihiin ayib marka ninkaas wuxuu doonayaa in ammaan sakinimo iyo deeqsinimo iyo waxhurid lagu ammaano wاlmaqtuulu fi اljihaad iyo nin jihaad lagu dilay wuxuu u dagaalamaya in hebel waa geesi geesi weye halyey weeye boqol wado ogama laabto kun iyo kow waa iskugu mid waa balaayo wey waa libaax waxaasuu doonaya ammaanta yarta ah ayuu raadinayay idaa facaluu dalika liyuqaal alimaam ibnu taymiya isagu fiqi buu leeyahy aad u qiimo badan wuxuu leeyahay camal kasta oo fadli badan oo sharcigu meel wanaagsan ka istaagay cagsigiisii ina loo isticmaalo waa dembiga adduunka u weyn maadaama jihaadku uu ahaa afdal acmaal acmaasha midka u fadli badan inaad suuro jihaad muujisato wa daalika aada muraa'i tahay iyo ha lagaa sheego dembiga u daran wey inaad cilmi inaad faafinayso iyo dhaxalkii suubanaha faafin aada muujiso hoostana ay kuu qarsoon tahay hal lagu ammaano wax lagaa sheego asna waa dembi aan la qaadi karin maxaa yeelay ambiyada iyo rususha dhaxalkan iska lah diinta ummadda in loo sheego la gaadhsiiyo waa xilkoodii booskoodii ninkii fadhiistay ee ayaga matalahayay hadduu daacadnimadii ambiyada lagu ogaa laga waayo naartu u horgelahaya iyo sidqiga laga waayo ninkii mujaahidkaa ee naftiisa bixinhayey maadaama meeqaan iyo martabo kore alla geeyey subxaanahu wa tacaala hadduu muuqaalka anagu noogu muuqdo inuu mujaahid yahay hoostana balaayo kale uu ka afuunhayo halagu ammaano iyo waxaa lagaa sheegay iyo halagu bumbuunsho iyo addunya ad ku heshid asna waxaa wey naarta dadka loogu hortuuri weye munfiqu waa sidoo kale lanno badliga iyo cadiyada sharcigu meel wanaagsan buu ka istaagay bal jihaadka marka la marayo maalkaaba horeeya waa la soo celceliyey marka alinfaaqu fii subl اkhayr meeqaan iyo darajo ay ahayd cinda allahi wa cinda rasuuli haddii marka lagu ammaano ay noqotona hadda waa aafo wey dembigu wuxuu marka balaaya ku noqon hayaa cagsigiisa wasaxa xadiidka hadda waa garanaysaan saxii muslim buu ku yimaada isagoo dheer min xadiid abi hurayra iyo keyrkiiba sunankana waa ku yimaadaa wasaxa canhu nabigu waxaa ka asaxay inuu yidhi ana man jaahada ruuxii u dagaalama yabtaqii asagoo doonaya carad adunya addunya berberhkeed falaa ajra lahu ajr ooma ahaanin ajir ooma ahaanin ajir dhammaystiran ooma ahaanin culum waxay ku xambaareen xadiidkaani waa ninku u baxay aada adduunya besa soo heshid ninkii laakiin u baxay hanimana aad soo heshid iyo fay gaalana aad la dagaalanto diinka ilaah aad quweysid ajir waa helahayaa laakiin ajirkiisii waa naaqis wuxuu ka nuqsaansan yahay ninka asagu niyo saafiya ah ku tegey ujeedadiisu ay ahayd aad halgantidu diinka ilaah aad difaacdid wax kaloo adduunyana aan qalbiga ku haynin imaanka iyo maskaxda ninkaasaa ka ajir badan ninkii laakiin u halgamee u baxay xoogu berihan waa kaa jaban tahay haniimana aad soo heshid iyo gabar kuu khidmaysa iyo addoon beerta kuu fala midda kale muslimiintana garab u noqon gaala iska dhici ninkaa asagu ajirkiisi waa leeyahay laakiin waa ajir ka yar ninkii asagu khaaliska ahaa culimadu sidaas xadiid ku xambaaraan waana sidaad maxaa yeelay laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum ninkii xaj iyo ganacsi isku daray camalkiisi ma burin ninkii jihaad iyo haniimo isku darayna camalkiisi buri mahayo saasay ujeedaan wa saxa canhu sal lay slam anahu qaal waxaa kaloo nabiga ka sugan xadiidkaa sunankaa soo sar xadis sugan isaguna waxaa nabiga ka sugan anahu qaala licabdillaahi bni camr inuu ku yidhi in qaatalta haddaad dagaalanto saabira adoo dul qaadanaya oo u adkaysanaya halganka muxtasima ilaahay ajir ka doonahaya bacaka allahu allah ku soo saari saabiran adoo saabir ah muxtasiban aakhara saas lagugu soo saar walcabdu yubcau calaa maa mata caley dacfin fida alxadiid si kastaba noqotee qaabkaad ku dhimatay baa lagugu soo saari adoo saabir ah oon rargubyoonaynin oo muxuu ahaaye aan argagaxaynin oo qalbigaadu degan yahay oo dhiiran haddaad nafbaxdo tii baa lagugu soo saari ajirdoona wain qaatalta haddaad dagaalanto muraa'iyan adoo istus ah mukaahiran badinhaya ummadda waa isus baa tahay laakiin inaad ummadda badisa u timid mukaahiran faantamhaya wadadaa ku fasiray yani inaad ciidankaadu badan yahay awooddaadu badan tahay geesnimaadu ragga ay ka badan tahay waxtarkaada ummadda kale wax dheer tahay ay mubaahiyan wadadaa ku fasiray taasna u dhowdahay wain qaatalta muraaya istus hadaad istusnimadaad ku baxdaa la yidhi mukaahiran xaggana faantamahaya bacahaka allahu allah ku soo saara muraa'iyan mukaasira yaa cabdاllahi bni camrin calى ayi wajhin qaatalta aw qutilta bacahaka allahu calى tilka alxaal gebagabadu waa intaas cabdullaahi bni camrinow calىa ayi wajhin qaatalta qaab alla qaabkaad u dagaalanto ow qutilta ama lagugu dilo bacahaka allahu calى tilka alxaal xaaladaas rabbi kugu soo saari axaadiis badan baa macnaha ku timid xadiidka xoojinaysa oo xadiis abi saciid ka mid yahay ninku xaaladu ku dagaalamay ikhlaaskiisii iyo sidqigiisii waxtarkiisii baa lagu soo saari nin walba intuu ciid mahayey buu ku ajir yahay nin walba niyadiisii iyo sidqigiisii buu ku ajir yahay nin walba wuxuu ku gowracan yahay waxtarkiisii iyo niyadiisi qiimaha badnayd shakina ma laha nin walba qaabku ku dhintay in lagu soo saaray axadiis badan baa ku asaxday alcabdu yubcaثu calaa maata caleyh xadidka abi sacid alkhudri baa ka mid a faslu wa kaana salى اlه alيه waslam yastaxibu اlqitaala أwala الnahaari kama yastaxibu اlkhuruuja lisafri awalah fain lam yuqaatil أwala الnahaari ahara اlqitaala xatى tazuula الshamsu watahuba الriyaaxu wayanzil الnasru wa kaana yastaxib nabigu wuxuu jeclaa bidaayaadkii hadda wixii intii ka horeysay xukumkii jihaadka iyo anwaacdiisii iyo fadaaishiisii buu sheekhu soo waday weli muusan ka bixin fadaaishu haddana waa soo celin doonaa ibnu qayim ka maarmi mahaya baabku inuu dib ugu noqdo hadda laakiin wuxuu bilaabay fiqhiyaadkiisi hadyu sal ly slam fi ljihaadi wasiira walmagaazi wa kaana subanu wuxuu ahaa yastaxibu kii jecel alqitaala dagaalan awala nahaar maalinka niskiisa hore nabigu hadduu weerar tagahayo ama dagaalamayo maalinka niska hore inuu weerarka gaaciyo oy rag kala baxaan buu jeclaa yani niska hore maogtay xalaal iftiin baa la qashaawe xilli dheer oo rag kala baxdaan oo gurmad ku iman karo oo daawaca guran karto oo ayay ku fiican tahay xilli gabaldhaca kuma fiicino haddaan markaa daraf khaasa ah uusan keenin kama yastaxibu nabigu siduu u jeclaa alkhuruuja bixitaan lisafari safarka loo baxa awalah wala nahaar xataa hadduu safrayo cumro iyo xaj iyo safar kaloo banaanba nabigu u baxayana wuxuu jeclaa in niska hore la baxo xataa saxaabada niska hore odhan jiray safarka niska ah. khamiista weliba asfaarta caadiga khamiista ayaa la bixi jiray fain lam yuqaatil nabigu haduusan dagaalamin awala nahaari maalinka niskiisa hore akhra qitaala qitaalka dib buu u dhigi jiray xataa tazuula ashamsu ilaa qoraxdu ay weecato oo duhur la gaadho oo watahubba ay dhabato alriyaaxu dabailuhu ay soo yimaadaan ilen dhulku waa kullaa saxaaraa la joogay xijaasna waa kulushahay lama dhaqaaqi karo oo wayanzil annasru gargaarkan uu soo dego gargaarka ilaahay soo degay waa in salaadihii la tukadaa riwaayad kala caddeeyey marka duhurka intii la tukado casarna la raaciyo la ducaysto wejiga biyaha la marsado dabayshu xoogow dhacdo dhulku ayb marka xaalad ma la tari weeye hawshu ayb marka ducadii macnawi ahayd iyo salaadihii cibaadadii iyo xaaladii hawada iyo jawiga oo iswaafaqayba nabiga ku halgamaya ku duulahaya hadday hawshu keentay in salaada fajr la isgalo oo muxuu ahay shan saaco barqnimo la isweeraro ay duruuftu keento in laysku gaaciyo muxuu ahaay casarkii oo qoraxdu markay sii dhacayso oo lasgaaciyo laisku gaaciyo taasi waa hawl u laabanaysa <laughs> umuurta casaakirta iyo milatariga ayagaa iskale hawsha ayada marka waa marka furas la gaadahay iyadu waa gooni furas marka la gaadayo gooni wey faslu waqaal wuxuu kaloo nabigu yidhi wladii nafsu muxamadin macnaha de xadiis badan baa ku timid macnaha xadiidku uu tilmaamayo ee sheekhu soo gaay wa kaana yastaxibu yani waa riwaaya bilmacna buu ka dhigay laakiin axaadiis badan baa ku timid fi sunan wladii nafsii biyadi laa yuklamu axadu fi sabiili اllah wallahu aclam biman yuklamu fi sabiili ila jaءa ywma alqiyaamati wاllownu lownu اdami wاriixu riixu اlmisk wladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay laa yuklamu lama dhaawaco axadu aadame fii sabiili اllah jidka ilaahay wallaahu aclam allaana u ogaal badan biman yuklamu fii sabiilih idan waa arrin hayba dadka anagu daahirkan ku xukumaynaa dadkaasoo dhan ee wada safan ee wada labisan ee halgami mujaahidiin baa inaga noo yihiin jid ilahay bay ku dagaalamhayaan waa ixtiraamayna waan maamuusayna waan jeclaanayna madaxan saaranayna laakiin niyadooda hoose nin walba alla ka warqaba taa annaga hawl noo taalla ma ah dadkan safka kugu jira tukan haya aamiinta ku haya munaafiqiin baa ka dhex buuxa waxaa laga yaabaa kuwa gaala inay ku jiraan oo jawaasiisa waxaa laga yaabaa kuwa iimaankooda haddii la miisaamo masaajidka usan qaa inay ku jiraan adiga hawl kuu taalla maa muslimiin baa tukanayaan leena kulligood muslimiin daahirka islaam baa nooga muuqda munaafiqooda gaalkooda muwaxidkooda iimaanka weyn ee kifadda buuxinaya allah kale soocanaya allah yaqaana hawsha alla u xisaabantaha annaga korkaasaan ka xukumayna wallaahu aclamu alla u ogaa biman yuklamu fii sabiilih ilaa jaaa yowma alqiyaamati maalinka qyam wuxuu imanhayaa allownu kalmigii wey kalmigii dhaawaciba wuxuu imanaya allownu lownu dami dhiigga ka socda midabkiisu waa midab dhiig wariixu caraftana waa riixu lmiski caraftuna waa caraf miski wey maxaa yeelay waxaa raba waa shahaadaya makraati wey jidka ilah baa lagu dhaawacay laftiisan waxay u jabtay jidka ilah bay ku jabtay dhiiggan iyo dhacaankan wuxuu kaga yimid fii sabiil waa makraati dhan waa garanayaan haddana saan muxuu ahaye aysan u noqonin wixii wax laga dido ama laga caro la dhibsado urkiisii waxaa weeyaan ilaahay caraf buu gelinhayaa dhaqankaana sharcigu in badan buu kusoo noqo xataa ummadihii naga horreeyey ruuxa qaabku ku dhintay hadii si ba-an loo dilo ama dhaawac uu soo gaaro ama dhib uu ku soo gaaro diinka ilaahay aakharo jazo wanaagsan intaan weliba laysgeenin jannada xashriga ee banka qiyaamaha la tusaa wacdadiisa la muujinaya maashita bint muxuu ahaaye ibnati fircawn gabadhii muslimadda ahayd ee u shanlayn jirtay fircawn gabadhiisii gabadhu dhalaybu booyaas ahaan ugu shaqaynaysa maalin baa marka iyadoo u shanlaynaysa u fidhaysa baa shanladii yaa ka dhacday gabadhi muslimadayda iimaankeeda qarsanaysa markaas tiri bismillaah way soo qaaatay tii doqonta ayada loo shanleynhayey ee gaasha ahay y waxay tihi ma aabbahayba allaha aad sheegi eed cuskatay ee shanladii kaa dhacday jabi gaadha aad bismi illaahi tiri magac alalla cuskay aad tiri soo aabbahay ma ah aabbaheed fircoon markaas wuxuu ku tiri aabbaha ma ahe rabbi warabuka wa rabu abika wey wa aniga rabbigay iyo warabuki iyo warabu abiki waxay tiri waa aniga allihii abuuray khaaliq ahaa adigana rabbigaada macbuudkii xaq in lagu caabuda u mudnaa ahe diiday aabbahaga iswaalahaya rabbigiisii u ekaan cuskaday ee aabbahayo adigaba idima aqaan waxay tiri hawshaas ma ka noqon mise aabbaan u sheegaa ka noqon mahayo tiri dad aabbaha u sheegay haddii kaaday kuu taalla naajoog bay ti malagaabaa galay taas aday ku khusaysantahy an laakiin waxaan kuu sheegay rabbigay iyo rabbiga iyo aabbaha rabbigiiba alla wey fircuna rabbi ma ah haddaad sheegina aday kuu taalla haddaadayna aday ku khusaysaa inay ku rigeysatay ku bahdishay rabtaa ay hadhow ku adoonsato maalinkays qabtaanba wallahi naan ku sheegahaya aabbaan kuu sheegahaya kanaan samaynhaya naftay ba kaa goynba gabadha mus waxay tihi waxaadan samee gabadha way orata aabbaheed u tagtay waxay tidhi aabbow gabadhii ii shaqaynaysay ilaah kaley aaminsan tahay rabbi kaley cuskataa adna way kugu kufriday loo yeedhay maashita xaaley kaalay warkaa lagaa soo sheegay maxaa ka jira maxaa lagu yidhi saa saasaa la yidhi sidaa lagu sheega weeye rabbigay waa allah aduguna rabbimatiida addoon kibray oo ismahadshay baa tahay ku tiri muxuu waa ku dilahaya waxaad umsame ku tiri waa ku dilahaya waxaad umsamee markaasuu ha lasoo ururiyo caruurteedii iyo ayada iyo wixii alaabi kulli hala keena bu caruurtii baa lasoo qabtay markaasuu caruurtii godkaasa lagu gubo waa waxay dhashay godkaasa lagu gubo ayadii foostaweyn baraad dhisan oo maaro nuxaas ah ayaa la karkariyaa macdan baa lagu karkariyaa macdanka markuu karkaro ruux lagu shubahaya ruuxa lagu tuuri lafiis xataa la arki maayo markuu labada god uu shiday labada baraagood ee dabkeed markuu shiday waxay ku tiri waxaan kaa codsonaya hal su-aal markaasuu way dabacday u kaadiye u yark ku turan u kaadiye carruurta ku bilaabina waxay ti laba su-aalood baan ku weydiisanaya su-aasha koobaad wax codsiga koobaad waxaa weeye markaan dhammaana aniga carruurtayda lafaha yaga intaad ururiso ood hal mara nagu gurto hal qabri hal god wada geli hal god waa codsiga aan wato codsiga labaad waxaa wey inaad carurta iga hormariso kulligood ku gurba carurta ka carurta iga hormariso oon u dulqaato oon u gegsado laxawga waalidnimo kadib aniga iga daba tuurbayt labadaba qodob isku dar wuxuu yihi abaal baa nugu leeda waa yeelaynaa abaalkaa nugu lahayd ee intaad noo shaqaynaysay xarunta madaxtooyada gabdhaheeda maadaama anaga nahay boqoradii iyo mxuu adduunka rabbigii maamulahayay abaalkan nugu leed wuxuu keenhayaa in labada codto aan kaa aqbalno bal gaalnimadiisa eeg caruurtiibuu ku guray ku guray ku guray waday waday ilmihii u dambeeyey wadatay oy markaa nuugahayo ilma yar ah ee dhabarka ku wadatay kiibay cabsatay inti kale dhameeba lagu go markaas yar istaagtay ilmihii baaba hadlay wuxuu hoy gal fa inaka cala alxaq gal buuri gal dabka aniga naxin ina geli ina u turbi meeshan ayadaa laga maarmi maayo ina geli bu horey u gashay caruurteedii iyo iyada markii lafahoodu ay dhammaadeen lafihi buu soo qaaday wixii laga helay wuxuu ku guray maro meel buu ku wada xabaalay maxaan oga jeedaa keliya gabadhaa hidibkeedii iyo dhacaankeedii waxaa loo gubay lidiin illaah nabigu habeenkii la dhelmiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo uu samaawaadka sabci loo sii qaaday asagoo socda micraajkii miya mise isrihii labaduba suuragal wey lakiin riwaayada eh, asaxa ah waa fi lisraa nabigu intuu sii socod baytlmaq uusan gaadhin isagoo hawada ka ahay y nabiga caraf udgoon buu dareemay markaas jibriil waa maxay ahayd hawshaani waxaa le riixdaani waa riix iyo carafi udug ka imanhaya min maashidati binti fircawn ilaahay markii diinkeeda diinkiisa loo cadaabay ee hilibkeedii iyo dhacaankeedii iyo xaydheeda ay qumido shiilantay ila waa uraysa ruux marka lagubso ma uro urki waxaa loogu bedelay miski iyo caraf baa loogu bedelay dhaqankaa diintu waa taqaanaa ruuxa muslimka qaabka loo dhibay qaab ka wanaagsan ilahay inuu bedelo allownu lowna dami wariixu riixu miski hilibkeeda shilmay iyo qumudki iyo urki ilaahay ku bedelay ruuxa muslimka ah iyo malaaigtu iyo ambiyadu ay dareemaan o carabsadaan wa fi tirmidiy waxaa ku sugan xadiidka muslim baa soo sar midka hore ee wariixu riixu miski wa fi tirmidiyi radi allahu canhu can nabi sal sl waxaa kaga sugan laysa shayun axaba ilى اllahi min qaطratayni aw aharayni qaطrati damcatin min khashyat اllah ruuxu iimaan baa xambaara adkaysiga iyo yaqiintu iimaan bay ku xidhan tahay inagu hal bur baa inagu filan kamaandhooyinka laga qaatay iyo mxu sharciga adoo la farageliyo bay ragga qaarkii diinta uga tanaasulhayaan waxaa la soo ogaaday inaad etoobiya ka timid waxaa la soo ogaaday maanbaa warkaada inuu war soomaaliyeed yahay ood seeragoysta oo ninty aad soo gashaa lasoo ogaaday wadaadka waa khalkhalahayaa kadibna maxaan sameeyaa wax kasta xaaraan weeye soomaaliya wax ka socda fitno weeye khawaarij weeye diinlaawayaal weeye mooryaan weeye jawaasiis weeye waxaa weeye in la qabto kamaandhihii la farageliya warkaa keenay la socoaada baasboorkii la laacayba warkaa keenay marka hawshaa khatar wey baashu masalaة اiimaan wey iimaan bay ku socota yaqiin wفi اtirmidi canhu can nb sl slm laysa shayun shay ma jiro axaba la jecel yahay ilى اllahi xagga alle min qaطrata laba dhibcood laba dhibcood alle wuxuu ka jecel yahay ma jiro aw atn ama laba raad laba raad iyo laba dhibcood laba astaamood iyo laba ilmo ayb dhibcda waa loo jeeda qadrada biyaha mar gob waa garoojada mar dhul ku dhacda leeday <laughs> qadrada qaطrati damcati min khashyaة اllaah ilin dhibicdeed oo alla darti kaaga timid ilin baa kaa soo dhacday dhulkay ku dhacday jirkaaday ku dhacday alla dartii bay kaaga timid istus iya lagaa sheegay iyo xanuun kaama keenin ayb cabsi alla kaa keentay iyo wa qaطrati damin dhibic dhiig ah oo tuhraaqu la daadiyo fii sabiil اllah dhibic dhiigoo ilaahay dhulkiisa ku labada waa labada dhibcood ee adduunka ugu qiimo badan wa ama alaharaan labada raad fa aharun fii sabiili illaah raad kuu gaadhay w jidka ilahay kuu gaadhay ama habaas ama nabar ah ayib fartan goormaysaa kuu baxday waa dhoweyed anagoo halgamaysaa ii baxday lugtan goormay sidaan ku noqotay nabarkan goormuu ku gaadhay ayib iyo wa aharun fii fariidati min faraaid illaah iyo raad kuu gaadhay jidka ilaahay raadkiga labaadna waa maxay waa kuu gaara adoo salaad farad u socda fariida min faraaid illah waajib min waajibaat illah farad ama xaj ha noqdo ama zaka ha noqoto ama salaad ha noqoto ayaa loo jeedaa cumuumka laakiin fariid hadii la inta badan salaadahay ku dhacaan waajibaad waajibka ah wasaxa xadiidkaasna waa sugan yahay fi sunan fi jaamic tirmidi wasaxa canhu anahu qaal maa min cabdin ma jiro yamuutu dhimanaya lahu cinda allahi khayr addoon dhimanaya oo naftu ay ka dareeri ma jiro oo lahu cinda allahi khayr oo ilaahay agtiisa khayr ku leh ilaa addoon intuu dhinta naar laga xadirin baa jiri ciyaadan bilaah midka laga hadlay waa addoon dhintay laakiin ilahay agtiisa khayr ku leh addoonkaasoo yasuruhu uu farax gelinayo laadaa khaa wey laadaa waa khaa laysa min axadiid yasuru uu farax gelin an yarjac in u laabto ila dunya addoon dhinta oo ilaahay agtiisa khayr ku leh oo tamanin ama jeclaan in la soo celiya ma jiraan adduunka lagu soo celiyo maa khayr buu helay maxaa soo celi yasuru an yarjac ilى اdunya wa ana lahu dunya wamaa fiiha adduunyo iyo waxa dhex yeelo dhanba xataa haddii lagu siiyo qaado xataa adii inu noqdo ma doonayo maxaa yeele januu galay waa barakoobay howlaa u bilowday ma doonayo dibadda in loo celiyo ila shahiida mooye shahiidka asagu wuxuu cotay in la celiyo asagoo khayr helay oo barakoobay yasuruhu an yucaada ila dunya muxuu saa u yeelay ninka shahiidka limaa yara <clears throat> min fadli shahaada shahaadada fadliga leedahay buu arkay jannadoo dhanba wuxuu dhiha laga saaro adduunka lagu cesho dagaal labaad baan soo gelay waa shahiid haya mar labaad aan ku ceshoed iigu celiya laba naqlaan rabaa ha laygu noqo ha laygu noqo oo ha lay rakaadiyuu leey hawsheedu ma soconaysa hal mar ima anfacayse dadka kale laakiin meesha isku namaayaan maxaa yeeley inta ya allah ku heleene haddii dib loo celiya xaaladdu waxay noq warma hayaan marka intaan isku naba hayaan ninka shahiidka xogaan ha la celiyo warkaygu banaanku yaallaa <clears throat> ila hahiida limaa yaraa min fadli shahaada fainahu ninka shahiidka yasuruhu waxaa farax gel oo uu jeclaanaya an yarjica ila dunya inuu adduunya ku laabto oo fayuqtala maratan ukhraa mar labaad la dilo alimaam ibn baal fii hari wuxuu leeya hada alxadiidu ajalu maa jaءa fi fadli shahaada xadiidkan bui waa xadiidka u qiimo badan axaadiidta ku timid fadliga shahaadada ma jiraan ba xadidka qiimaa lannu ruux kastoo aadama ah oo dhinta oo ilaahay wanaag uu siiyo oo tamanin adduunye in loo celiyo ma jiraan allaahuma ruuxa shahiidka a mooye dhammaantood ambiyo rusul awliyo sidiiqiin culumo Eh, muxuu ahaay nin kastoo jawaada nin walbo ahlu khayr ah oo geeriyooday oo adduunka muxuu aakhara wanaag laga siiyey oo jeclaanaya in adduun loo celiya ma jiro xataa adduunkai wax dhexyao dhan baa la siiyey xataa haddii lagu yidhaahdo waxaa lagu siin adduunyadoo dhan i wax yaalla ma ku celina ma rabo mayla idaaye asnabahaya asbuusahaya amaa ninka shahiidka diyaar asagoo asagaa cotanhayaba ha la celiyo laakiin waa laga diidhaya hada alxadiiثu ajalu ma jaءa fii fadli الشhahaadة walaysa fii acmaali اlbiri ma tubdl fiihi الnafs غayr اljihaad falidaalika caduma fiihi fiihi hawaab buu leeyahay acmaasha khayrkao dhan baa camal naf lagu bixiya ma jirta ma jira bu ninkan asagu jihaad la yihahdo naftaa la dhiibahaya xoogoo shilin baan bixinhaya boqolkaan bixinhaya ukaad naftaa la rabaa meel haddii naf lagu bixin iyo hawl kale iskeeni maayade saas marka jihaadku banaanka u galay buu le sheekh walaysa fii acmaali اlbiri ma tubdalu fiihi annafsu hayra اljihaad falidalika caduma fiihi hawaab mujaladka lixaad soddon iyo sagaal ilaa afartan alxaafid xajar baa ka soo guuriye kitaabka asalkiisuna dawaab yaalla maktabada laga firi <clears throat> fainahu yasuruhu an yarjac ilى اdunya fayuqtala maraة أkhra wa fii lafdin waxaa ku sugan wuxuu ruuxan shahiidka rajaynaya fayuqtala cashara maraat toban gool in la dilo toban naf in lagu celiyo oo lasoo dilo mar labaad lagu cesho lasoo dilo cashara maraat maxay saa ku noqotay limaa yaraa min alkaraama maamuuska ilah iyo qiimaha waxaani maxaad ku heshay bl noocana khatarta khaaska shahaada iigu celiy lagu noq shah macaan haddii lagu shubo oo dadka macaanka xadiidee aad tahay iigu celiyaad leedahay soo maha kii hore iga qabowey haafka ii kulleey ma tahay mise maaha lan waxaad leedahay inta nacfiga macaanyaysan ku dhaafin ii kulleey aad leedahay ayib hadaad qolyihii ayagu khatartaay odhan jira mxu ka hore waa ibegeysna waa masalo gooni ah ayib miyaa lagu cadeeya mise waa midow baa lagu sheega ka hore io begeys buuri mid ka hore io begeys bimacnaa kahore ka dambana waa cadays kii labaad buu sii rahmanhaya kii labaad buu sii rahmanhaya ninka asagu marka waxaa weye ruuxaani wuxuu arkay ilaahay subxaanahu watacaala ha barakeeyo shahaada hanasi isaga awood leh <clears throat> fadlu shahaada u arkay marka wuxuu doonaya in lagu celceliyo in looba diida mooyo mooyeene inuu ku ceshidu doonhaya alxadiidu fi saxiix الbukhaari wغayr wa qaala nabig wuxuu ku liummi xaariثata binti nucmaan sawaabku gabadhaas waxaa wey xaaria mxuu ahaay gabadhaas arubayic binti nadr baa la odhan jiray gabadha hooyada ah wiilka xaarisana waa ina suraaqa wey wahan baa galay riwaayada ummi xaaria ibni suraaqa wey xaaria waa ina suraaqe gabadhu laakiin magaceedu ummu xaaria binti nadr wey annadr anas bay eedda u tahay bara ibnu maalik iyo anas ibnu maalik eedadooda weeye wiilka xaaria oo reer bani najaarana way dhashay ayb waqad qutila waxaa la dilay ibnuhaa wiilkeedii xaarie ahaa yowma badrin qad qutila ibnuha macahu maca rasuul ywma badrin baa la dilay isagoo meel dara biyo ka cabahay yaa nin gaalo meel sheeda ka arkay baa toogtay halkaasaa liib kaga dhacay saxaabigu waa naf baxay yma badrin buu ku shiiday fasalatu ayna huwa nabigay u timid nabi allow wiilkii xaarie ahaa ibnu suraaqa min bani najaar qaala wuxuu ihi inahu fi lfirdows laclaa riwaayo kale yaa uma xaariثa inaha jinaanu fi janna waina bnaka asaaba alfirdows alaclaa riwaayo kalaa jirto waxay nabi allow wiilkayga xaariثo ahaa hadduu janno ku jirana waan sabra waan adkaysan oo ooyi mahayo haddii laakiin uusan janno gelin miraadka aan miraado adduunka laga maqlibet waan barooran waan ooyi ammaan baan tirin waan geeraari waa lagu kala baxahay hadduu janno helayna hade waan aamusi bay tir waa sabir yaana ka qasin jannadiisii haddii laakiin uusan janno helin meeshaa meel la aamusa ma ahay tir geeri iyo janno la-aan baroor baan ka xigaabati waa ka baroorhaya haddii laakiin uu janno helo wadnahan wadnahan xidhanhayaabay tir xadhigan isku xidhahaya wuxu uhi ya uma xaarisa janno besa ma aha inahaa jannatun fii jinaan inahaa jinaanun fii janna waina bnaka asaaba waina bnaki asaaba alfirdows alacla janada meesha u sarraysaba galayba kaas aamustay nabiga usheegay mubashiriina fi jana w kamid yahay aadia <clears throat> marka nabig inahu fi lfirdows alaclى janada janat اfirdowsa ee sare buu ku jira wa fii riwaaya ya uma xaariثa inaha jinaan fi janna jannooyin badan oo waaweyn baa la siiyey oo janatulsi ku dhex yaala wa ina bnaki asaaba اlfirdows alaclى xadii waad garata fi saxi baari duruq badan buu ku yimaada min xadiid anas buu ka yimid min xadiid abi horana buu ku yimaadaa khaariji saxiixayn xadiid sugan weeye qoyskaas qoys barakaysan ba qoyskaas anas iyo eedadii iyo walaalihii iyo adeerayaashii iyo dad wada dagaalama bay ahaayeen reer bani najaaru musiiba isaga adeerkii waad garanaysa yom uxud warkuu dhigay waa ogtihi ayib walaalkii baraa meeshuu muslimiintu u taagnaa waa ka warqabtaan hadde waa lagu kala baxay qoys sidoodu qoys reero dagaal bay ahayen oo barakaysan aad ilaah u barakeeyey wa qaal wuxuu kaloo nabigu yidhi ina arwaaxa الshuhadaaءi fii jawfi طayrin khudrin laha qanaadiilun mucallaqaة bاlcarsh tasrax min aljanati xayثu shaaءat arwaax mumin الshuhada ina arwaaxa الshuhadaaءi shuhadada naftoodu fii jawfi طayrin khudrin shimbiro cagcagaaran calooshood baa la geliyaa culumadu waa isku khilaafeen ma shimbiro intii la abuuray yaa ruuxdii la gelinhayaa mise ruuxdoodiibaa shimbiraha laga dhigahaya laba bay isku isku hayaan nafti shuhaadadaabaa ilahay wuxuu u badalhayaa shimbiro waaweynoo cagaaran oo duula oo jannada dhex daaqa inta adduunka rogmanhayo inta qiyaame laga gaadhay laiska soo bixin naftoodii oo shimbir cagaaran laga dhigay beeraha jannada iyo geedahay daaqahayaan dabaqan ka duul kaa kale ka geedaha iska wareeg wakaasa habeenkana cashur raxmaan bay harsanhayaan oo usoo dhalmanayaan shimbirtu waa inay geed harsatee halkaasay imanaysa jannadu habeeniya maalin kama jiraan laakiin maadaama weli adduunka aan la rogin arwaaxu shuhadaa habeeni maalin bay ku shaqaynay habeeni maalin bay ku shaqaynay ayb ilaa adduunka weli lama rogin ina arwaaxa shuhadaai fii jawfi tayrin khudrin laha waxaa u ahaaday shimbirahaas qanaadiilun mucallaqa qanaadiishu waa waxyaabaha soo lalaada baashan oo kale marka lasa loo soo lalaadiyo oo ayaa qindiilka la yihahdaa faynuusta iyo tariigga iyo waxyaabaha noocaas xiliyada lasoo laadsho ayaa loo jeedaa qanaadiilun faynuusyo mucalaqatun laga lalaadsiyey bilcarsh carsh raxmaan ayaa laga soo lalaasiyey kaashay ku dagahayaan harsanhayaan baryahayaan tasraxu waxay daaqi shimirtu min aljannati jannada xaggeeda xaysu shaa shimbirahaas nafta shuhadada laga sameeyey ama alla geliyey maamusiya karaamin awgeed jannada meeshay ka doonaan bay ku duulahayaan uma intaa kadib bacda sar ta'wi waxay usoo dheelman ilىa tilka اqanaadiin fayruusihii iyo tarigihii lagu xidhay carshu raxmaan ka lalaaday bay ku soo degahayaan baryahayaan waagu maku baryaan jannada u duulahaya faalaca ilayhim rabuhum iilaacatan faalaca waxaa soo fiirshay ilayhim ilaa arwaxi shuhadaa rabuhum rabbigood iilaacatan eegimid buu soo eegay eegid buu soo eegay ilahi baa firiyey faqaala wuxuu hi ma rabta hadda shimbiraa laydinka dhigay jannadaad daaqdaan halkan usoo dhelmataan shuhada wax kale miyaad u baahantihiin inta adduunka laga rogaayo qaaluu aya shayin nashtahi maxaan doonaynaa maxaa naga maqan axad janno la geeyey oo naftiisa shimbir weyn oo cagaan laga dhigay oo jannada ku dhex duulayso oo meeshaanu doonno aanu ka daaqi allow maxaa noo dhiman bay yidhaahdeen wanaxnu nasraxu min aljannati xayu shi'na annagoo jannada ka daaqayna meeshaanu doonno ففعل بهم dalika ثلاث maraati saddex goor ba lagu celiyo ilahay mar kalu ku celiyey maxaad doonaysaan maxaa idinku daraa mar saddexaad markay arkeen inaan la daynaynin shuhadadii falamaa ra'uu markay arkeen anahum lam yutrakuu inaan su-aashaa laga daynin iyo bandhigaas min an yus'alu in la weydiiyo qaaluu yaa rabbi nuriidu an tarudda arwaaxana fii ajsaadina xataa nuqtala fii sabiilika maratan ukhra tay xagga eegeen oy fikireen oy wareejiyeen maskaxdooda imaankoodii waxay soo waayeen wax ka qiiman baa in dib loo celiyo oy haddana soo shiidaan wax kale meesha ma yaalla hade waa meesha ugu dambaysa hawshan waxaad ku hesheen kororsaday leeyihiin hawshan waxaad ku hesheen kororsada falamaa ra markay arkeen lan yutraku anahum ayagu lan yutraku inaan la daynayn min an yusalu in su-aal la weydiiyo su-aasha inaan laga daynin markay ogaadeen qaaluu waxay idhaahdeen yaa rabbi rabbigaanaw nuriidu waxaanu an tarudda inaad celiso arwaaxanaa naftayada fii ajsaadina jirka inaad ku celiso jirkii meelba lagu xabaalay qubuuruu jiraa waxaan wareegahaye shimbiraha laga dhigay daaqahaya jannada waa arwaaxdii ruuxdan iyo jirkeedii allow isku celi kadibna noole bay yidhahdeen xataa nuqtala fii sabiilika maratan ukhra ilaa aan mar labaad soo shahiidno hawshaa basaan rabnaa baa le falamaa ra'aa an laysa lahum xaaja turikuu ilaahay markuu arko wax kale inaysan rabin waa lada waa iska sejoogaale ma wax kale miyaad codkanaysaan maya shahaado labaad baan rabnaa celis adduunka noo celi aan soo shiidna mar labaad taa waxaa la suuragal me wax kale ma haysan waxaraamun calaa qaryatin ahlagnaha anahum laa yarjicuun noqon ma hayaan laa rajcata ila dunya idan wax kale ma haysan maya inaan celisun baan codsanayna taa waxaa le suuragal ma aha kitaab horo alla hormaray weeye ruux naf baxa inaan la soo celinayn fii صaxiix muslim waayri wa qaala wuxuu nabigu yihi ina lishahiidi cinda allahi khisaala ruuxa shahiidka ilahay agtiisa dhowr calaamo ku leeyahy dhowr darajo ku leeyahay dhowr biladood midda koobaad an yukfara lahu min awali dafcatin min damihi dhiigga u horeeya ka butaca lagu dambi dhaafaya dhammaantii xabadda u horeysa ku dhacda waranka u horeeya ku dhaca seebta jirkiisa qabata ee jirkiisa iyo gankiisa goysa oogada ka taabata dhiigga u horeeya kasoo lagu dambi dhaafay waa qodob an yukfira lahu min awali dafcatin min damihi ayib meelaha marka inagu markaan ramadaanka iyo salaadahii ooyeyna ilah loo dambi dhaaf aamiin ifiqfiq hal bar safka hora tag hal kugu dhaco lagu kala tagahayaan aamiinba uma baahnaba sideedaba aamiin iyo ilmo badan iyo fiqfiq iyo maxamed jibril gacmaha kuu taago aamiin kugu rafaaday looma baahnaba dhiiggaada aad sag yidhaahdaba horaa laga dhaafahaya hawsha waa lagu kala tegahaya rafaad badan ba umay baxno laakiin wadnihii meesha ku geyn lahaa baa loo baahan yahay ragsaasuu ku kala tegay an yukfira lahu min awali dafcati min damihi qodobka labaad wa yuraa maqcadahu min aljanna waxaa kaloo la tusahayaa waxaa la tusi boosku jannada ku laha maqcaduhu ayb iyo maqcadahu labadu suuragal wey wa maqcaduhu min aljanna jannadii boos ku laha baa la tushaya saday nafta oga sii socotaba booskiisi jannada u muuqdaa dembigi waa la dhaafay dembiga haddii la dhaafay janna maxaa kaa xiga haddi jannayaa dayatay wax kaa xiga lama arko ile xisaab iyo hawlaha kaa xigi lahaaye dembigo dhan baa la dhaafay falaa xisaaba calayk hore socow jannadaada marka lagu tushaya qodobka saddexaad wayuxallaa xilyat aliimaan biladii iimaankaa loo xidhahaya ruux markuu qalin jabiyey ninka waa qalin jabiyey adduun waa ka qalin jabiyey waxaa bini aadamka ku nafbixi ceshada nafta u dambaysa naftiibuu huray dankiisii ogadiisa belogoysay fii sabiili dembigiisii baa la dhaafay jannadiisii baa la tusay hadda waxaa waa in la dhiso la bilo waa la bilahaya xilya bilad baa loo xidhahaya xilya imaan baa loo xidhay iimaanka biladiisi maaha wuxuu ka qalan dugsi sare iyo dugsi jaamacad bu ka baxa iyo waa mastereed dhameeyey iyo waa mxua doctor professor hawlaha ma soconayso xilya اliimaan biladii iimaanka loo xidhayo lagu kala baxay afar wayuzawaj min alxuur اlciin markaasa gabdhii xoorinta loo meherinayaa meher rabbi baa dhacayo alxawr alciin baa loo merinaya gabdhihii cadcadda indhaha weyna quruxsanaa baa loo merinaya gabadh iswaasho bini aadan oo naftaba kuu keento oo xoolo kugu lugeyso xisaab looma baahna meeshaan ayada ah xawrulciin baa meerkooda dhacahaya wayujaar qodobka shanaad waxaa laga maangelay min cadaabi alqabr allahuma ini acuudu bika min alkufri walfaqr wa min fitnat alqabr howlahaas nabigu in badan ka magangeli jiray baabaa lagaa lagaa cafinhayaaba cadaab alqabr isarki ma munkar iyo nakiir iyo su-aale iyo qadaadur iyo isha farkagelin iyo hawlaha kuma yaalaan waa kaa leexanaya dadkaa la aadhaya qolihii xisaabaadka ku fiicnay ganacsiga baa la aadhaya xaggaasaa la aadhaya wayujaaru waxaa laga magangeliyay min cadaabi اlqabr qabriga cadaabkiisa ilahay naga nabadgeliya waxaa ka daran alfazac اakbar yowma alxashri wاlxisaab baa u daran ee nabi kastaba allahuma salim salim nafsii nafsii ummatii ummatii saacadda asagu waaba farxsan yahayba waxaanoo dhanba culays kuma hayaan maxaa yeelay xisaabihiisa waa loo soo sheegay xilyat ilimaan baa loo soo xidhay dembigiisi baa la dhaafay cadaabulqabri baa laga badbaadiyey meher jannaa usoo dhacay wixiisu waa bagaata waa ogyah culays badan kuma haysa hawsha iyada wayamanu ka aamin noqon min alfasaci اlakbari agagaxa weyn maalinka qiyaame banka la taagan yahay ninkaa waa ka nabadgelahaya ma intaasa lagu day wayuudacu calaa ra'sihi madaxa waxaa loo saari taaju lwaqaar xasiloonida waayeelnimada deganaanshaha boqorkiisa baa loo xidhaya taaj gabadh la qaawiyo loo xidha maro la jiidaya taaj u taqaanin taaju lwaqaar baa kan la yihahdaa kan waa taaju lkhusacbalaad mxuu aha wاlkhilaaca wاlmujuun wاlfushi wاlfujuur wey midkan asagu inta badan haaliban dad ayagu maxaarimtooda aan dhexdhaafin waa jira laakiin inta badan gabadha waa la qaawiya markaasaa intii laga soo dejiyo laba kilomitr meel ku dhow baa toolkale iyadoo qaawan lasoo keenayo mar lagu daba jidahay waa taqaana waxadda nairobi ka dhaca baktiga dhinkan taajulwaqaar baa loo xidhayaa xasiloonida deganaanshaha iimaanka ilaa ambiyada hawlaha iska lahaay faanzala allahu sakiinata ayib <clears throat> taajka boqorkaa loo xidhay waa koofiyad madaxa loo gelinayo oo sharafeed alyaquutatu minhu halka dheemanka ku jira ila kufid waa taxanta kuul ahaan baa loo samayn xalaqaad bay leedahay marka xalaqaadka ka same hal midoo kamida hal midoo kamid ilan saacadda hadda xalaqaad bay leedahay hal qodob oo kamida alyaquutatu minhu min ataaj khayru min addunya wamaa fiiha halka xabee taajka boqorka loo xidhay madaxa loo gelinhaya hal xab oo kamid a hal fangor hal far oo la eg laga soo saaray adduunka o dhan i waxyaala ka khayr badan tahay adduunka o dhan min bidaayati ilaa nihaayati waxaan dhan ku nadbaxaynaba oo lagu kala baxay koofiyadda madaxa loo gelin hal dunoo ka mid a ah, hal yaaquutoo ka mid a ah adduunka wax ka khayr badan iyo wax dhex yaalloo dhanba marka ninka koofiyadiisa adduunka way ka khor badnayd maxaa waxa asaga u dhimantay dhan yahay asaga waxaa u dhiman maamuusa kale iyo jannadiisu intay leeg tahay allaha subxaana qaadirun baa qiyaasi kara wayusawaju waxaa loo guuray اثنتaين وسaبعيiن mن اxوr الcيn toddobaatan iyo labo toddobaatan iyo labo adduunka nafta laiskugu keenay islaanta in la qarsada mooy ama la muujin karin tii labaad in la qariyaba mooye ood meelaha sootsi kusoo qarisay iyo shamsantiri kusoo qarisaba mooye tii labaad aan foodaba la gelin karin toddobaatan iyo labo ayaa loo guurinhayaa ninkan muslimka ee shahiidkaa maxaa uqosaysaan sho hawshaasi waa dhab baydn ku haysaa miya saas wayushfac waxaa loo laga erga aqbali fii sabciina insaana min aqaaribi toddobaatan qarab isu shafc qaadaya ilahu hebel iida hebel iida hebel iida toddobaatan ruux uu shafc qaadaya oo hadduu sheegto aan la weydiinaynin toddobaatan sabciin min aqaaribi riwaayo kale xadiidku leeyahy sabciina min ahlihi sabciina min ahli beyti toddobaatan qoys oo qaraabadiisa ruux maaha qoys weeye waa qabiil dhan hade qabiil dhan ba shafaacis jannada ku gelahaya qabiil dhan toddobaatan qoys waa reer reer ballaaran baa toddobaatan qoys noqda hawshu hawl saalan ma ah odayga aad qoys odayga aad laba ka tirsato waxaa laga yaaba hadda dadka ka jooga in toddobaatan qoys aysan ka badnayn waa laga yaabaa ayib todobaatanka qoys waxay noqon karaa de kun ruux ku dhow kun ruux ama laba kun ruux bay noqon karaa haddaysan ka badan ka badaninba <clears throat> dakarahu axmed baa xadiidkan sheega wax saxahu tirmi xadiis saxiixa wey sanad saxiixa buu ku yimaadaa caali weliba aad u qiimo badan ibnu maaja bayna kusoo maray tirmidi bayna kusoo maray axmedna duruq badan buu ku leeyahay wa qaala lijaabiri marka kuma muxuu ku sheegahaya isku kitaab shuma haysan ninka la yihaahdo shee cumaro aniga waxaa i qoran axmedahu akhrajahu axmed wاtirmidi wibnu maaja min xadiiث اmiqdam bd krim wa isnaadu صaxiix xadiis dambaad wey kaad haysato xadiis dambe wey kaad haysato xadiis dambe iman doona waad booday wa qaala lijaabir nabigu jaabir wuxuu ku yidhi alaa أkhbiruka maa qaala اllahu liabik jaabirow maan kuu sheego ya ah, aniga ima qoro isku dabca ma nihin isku dabca ma nihin xadiidku waa sugan sheekh albani saxibta rakbitaliib buu kaga hadlaa <clears throat> alaa ukhbiruka maa qaala allahu liabiik maan kuu sheego aabbaha wuxuu alle ku yidhi markuu shiiday uxud buu ku shiiday cabdullah bn camr bn xaraam jaabir aabbihi qaala bala ha nabi allow ii sheeg qaala maa kalama allaahu axada ilaa min waraa'i xijaab ilaahay aadama lama usan hadlin ilaa min waraa'i xijaab xijaab gadaashii mooyeen wa kalama abaaka kifaaxan wa kalama abaaka ilaahay aabbaha buu la hadlay kifaaxan ay cayaanan wa jahratan ka fool ka fool kifaaxu sidaas wey wa qaala wuxuu yidhi yaa cabdii addoonkaygi cabdulaahi ayow tamanna calaya ucطika wuxuun iga qabso waa ku siinhayaa cabdulaahi bni camr bni xaaraam waalidu jaabir baa ilahay ku yihi waxaa doontay i weydiisa maanta waa kusiinhaya qaala yaa rabbi rabbigoy haa tuxyiina waad inoolayn waxaan kaa haystaa inaad inoolayso fauqtala fiika aaniyatan mar labaad la isoo dilan soo shiido laba shardo iswadato wey haddaad inoolayso inaan sii noolaa ma rabo waa inaan soo shiido ila shahaadad ah gacanta ku haye ilahi wuxuu yihi qaala inahu sabaqa minii waxaa iga hormaray anahum ilayna laa yurjacuun anahum ilayha laa yurjacuun cafwan dadku loo celmaya adduunye mar hadday dhintaan adduunye loo celma waa kitaab dhacay qadar dhacay weeye waa lowlaa kitaaba min lahi sabaqa wey hawshaa ka noqod ma laha ee wax kale maa id weydiisan maya hadday sidaa tahay qaala yaa rabbi faabliq man waraa'i ilaahu dadka iga dambeeya gaadhsii in shahaadadu ay sidan u khayr badan tahay oo baraka leedahay oo ilaahay kaaga raali noqon oo jana lagu geliy ilah umadda iga gaadhsii yaan jihaadka laga cabsanin cabdullahi ibni xalaan baa la dilay xamzaa la dilay hebel baa dhintay reeba lugtay la baxeen waa leedan yaan laisku kaajiro jihaadka aan laga cabsanin wanaagga iyo maamuuska iyo karaamadaad isiisay alla ummadda gaadhsii say ugu soo halilaan jihaadka iyo geerida jaabir aabihii maa fiican buu ka istaag inoo istaagay faأnzl اllahu tacala hadi اlaaya ilahay aayadanu soo dejiyey walaa taxsabana aladiina qutiluu fii sabiili amwaata ha u malayninoo hamoodina kuwa lagu dila jidka ilahay inay dhinteen bal axyaaء cinda rabbihim yurzaquun waa nool yihiin ilahay agtiimaa lagu irsaaqaa walaa taqulu liman yuqtalu baa lagu yihi fii sabiili amwaat bal axyaa walaakin laa tashcuruun qur-aanku waa soo celceliyey ilan geeridu mogta wax laga cabsado wey haddana ruuxii saa ku dhintay jidka alla ku dhintay haddii maamuus iyo karaamayn badan oo dadka jeclaysa jihaadka ilaahay ku samayn waayo waa laga biiqahaya in laga cabsadaa imanaysa hawshaasi marka lama rabo ummadda waxaa rabaa halganka in la jeclaysiyo geeri gobanimo weeye in lagu dhintaa la doonaya inay dalkooda difaacaan baa la doonaya in diinkooda difaacaan baa la doonaya inay ku halilaan baa rabaa geerida xaqa ah ku halilaan loogu hanjaba reer rum iyo reer faris haddaad islaami weydaan fawallaahi laaatiyanna birijaali yuxibuuna almowta kamaa tuxibuuna alkhamra wاnisa khaalid baa ugu hanjameeyey reer faris markaysa hayeen u dambeysay waxay ilahay baan ku dhaartay haddaad islaami weydaan ama aad ka wareegi weydaan waxaan la iman rag geerida u jecel sad khamrada u jeceshiin iyo dumarka iyo naagaha u jeceshiin lagu kala baxaya meeshan waa lascabsiin hayaaba halkaas lagu baaba kaa noqday intaasu nin baa dhimatay sheekad baa la dilay kan nink markua balbalaysa balaayada maxay ahayd ba lagu dhamaanhayo waxaa looma baahno dadka in wadnaha loo qabto la dhifiyo oo la gubaabiyo oo la caraabiya la doonhaya waxarid اlmuminiin casa اllahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu walahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankiila idan hawshu waa in lagu kala baxo wa qaala nabigu wuxuu yidhi lamaa usiiba ikhwaanukum walaalihiin bxudin ku leedeen jaca allaahu arwaaxahum fii jawfi ajwaafi tayrin khudrin ilaahay wuxuu geliyey caloolahoodii waa dagaalka u baanaa in nabi maxamed intuu galo saxaabad badan ay kaga dhintaan wey raggii ka dhaqaaqahay saxaabada ansaar iyo muhaajiriin baa ku leeday sagaashan iyo lix saxaabi baa ku dhimatay ayib markaasaa la goglay sida ari weer galay bay daateen gaala iskugu tagtay soo mxuu ah urursatay marka fadaa'ilahum wa maxaasinahum nabigu sal slam weliba wuu booqan jiray xataa habeenaha qaarkood intuu u tawdul istaago u ducayn jiray intaasoo majlis ama maqaan buu nabigu fadliga ree uxud ku sheegay iyo shuhadadooda saxaabad marka geerida inay jeclaan buu nabigu doonahaya oon baasha laga biiqin oo laga cararin macaarigta ay saxaabadu muxuu ahay muslimiinta ku leedeen ay ku jihaadeen ee aada ugu dhammaadeen waa in ikhlaaskoodii iyo wanaaggoodii iyo khayrkoodii la muujiyo wey la jeclaysiiyo saysan fidno u noqonin iyo haziimo aan looga dhigin iyo balaayo laga cararo hijrada muslimiintii joogay tunis maqrib algeria libiya ku dhaqanaa waxay weerar ku qaadeen nimanka cubaydiyiinta ee baatini ee zanaadiqada ah bay weerar ku qaadeen almahdiya meel gaalo dhistee murtadiintaa dhisteen ba waxaa maalin waaxida ku leeday sideetan caalim sideetan faqiih soddon qaadi baa ku dhintay iyo konton faqiih ragga ka dhaqaaqayay maqrib afrikada waqooyi oo dhan maqrib iyo aljazaa'ir iyo tunis culamadeedu culama kirawaan faas dhulkaaso dhan baa isku yimid ajdaab iya dhulka meesha hadda loo yaqaan faqiihi fadhiya qadaab ku geeriyo ku shiida ajdaabi alqadi abubakr alajdaabi magacaasuu watay waa tulada hadda magala lagu dagaalamay libiya ku taal intay soo urursadeen bay dhaheen laabudda inaan la dagaalanno man kafara biاllaah wa badala sharca allah wa saba arasuul wa shatama saxaaba nawaaqidkay galeen bay tiriyeen kow waa mubadiluun lisharci illaah saabuuna lisaxaabati rasuuli illaah muxuu ahaayey liaswaaji rasuulilah likada rabiic alkhataan baa ka mid ahaa alimaam fadl mumsi baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa ninkii mxuu ahaay eh, abu isxaaq asabaa'i baa ka mid ahaa raggii fuqaada la yaqaana caanka o dhan baa jadka hogaaminaya nin walba boord buu ku qortay aayad quraan ah halkaasuu laba kun saddex kun kun shan boqol nin buu hogaaminaya katiibat fuqaa wاlqudaat fii yowmin waaxid bay leedeen iyagoo weliba sii jeedo nin mudbira uusan ku jirin idan dagaalka asaga ilahay waa ilahay waa barakeeyey shacabkii ree muxuu ahay waqooyida africa almagaariba alandalusiyuun almalika dagaalka asaga markay ogaadeen shacabkii deganaa afrikada waqooyi oo dhan go-aan waxay qaateen ilaa ay ka duminahan dowlad inay dagaal wadaan maalin bay intay weerar qaadeen shucuubtii waa caama weerarta jihaad bilaabeen baydaal waxay ku simeen ribaad ilaa tunis bay ku simeen dagaal fii yom waaxid toddoba magaalo oy raafidadu haysteen bay maalin kaliya gubeen caamadii qaadi ciyad wuxuu hi fakaana lacnata min allahi subxaana wa tacaala waxaa raafida ku dhacay lacnad xagga rabbe ka tayd bahid buur yani caamadu markay arkaan culamada dagaalamay fuqahadoo dhammaanaya qudaadoo yaalla waxba reeban mahayaan haddii laakiin aad baashu nooga dhinta balaa nooga dhigto waa dhibintiisa laeg wey xataa gaalada dhaqankaa gaalada hadda hindiya joogi jirta qolyaa hindiya siikh ayaa waxay dhaqan uleeyihiin waago hadda waa baaba dhaqankaasi haddii nin mas-uula la dilo nin mas-uula haddii la dilo boqor ugaas madaxweyne haddii la dilo qoyska uu ka dhashay intuu ruux ka nool waa dagaalamaya qoyska uu ka dhashay intuu ruux ka nool yahay gabadhoodu dabka isku ridaysa waagi dambe markii hawshaa lagu rafaaday oo qoyskii ugaas laga dilaba ay bahlooba hayaan yay boqorada hindiya waxay go-aan qaateen nin mas-uul la dilin caamada hadaad baabi'iso oo haweenka baabi'iso ood ciidanka saraakiisha laysa dan lagama laha laakiin haddaad boqorkooda ama ugaas disho godka kugu soo dadanhaya xoolo dhaqan mahayaan wax foobsan mahayaan gabadhoodu burdi bay soo qaadan odaygu murjin buu soo qaadan nin kale waran buu qaadan ilaa ay ku dilaan ama ay dhammaan daalkii wadahayaan waagida faraha laga qaaday waxaa ka sheegay alyamaan almabari baa ka shee kitaabkiisa uxat mujaahidiin fii bacdi axwaal burtuqaaliyiin kitaabkiisu kaga sheekeeyey waa qaysuusu goobjoog ah, faqiihi shaafici oo hindi halkaa joogu ah waa ardadii alxaafi mxuu ahay ibn xajar alhaytami ashaafici ardadiisii buu ahaa wuu ka sheekeeyey wuxuu yihi waxay dhaqan u leeyihin haddaad mid mas-uula ka disho kala hadhi mahayaan ilaa ruuxa u dambe eegoo dagaal wada hayaan cishriina caaman baa laba in xabad kugu wadaan ama waad baabiin ama way ku baabiinhayaan waagi dambe qoradii reer hindi waxay qaateen buu i inaan loo dhowaanin mas-uul dambe hadda lakin inaga waa dhinka ugaaska intii la dilo la gowraco bama laba isweydiininba laba isma weydiinayso waxba isweydiin maayo dalkaadiba intii la qabsado o gaalo ku xaarto oo kitaabkaadi intii la gooyo laskaga tiro saxaro laskaga tiro oo lagu istaago oo masaajidka muxuu ahay kaba la soo galo oo la dhex istaago lagu dhex kaajo oo wadaadaha ku tukanaya tabliiqa la gowraco ba haddana waa kald waa lagu khaldamay waa ninka u badan ba waa lagu khaldamay lama ayaga maaa lamoodahay argixisada lamoodahay ninkana damba kama lahaaba ruuxdi ma jirto ficilla ma jirto iimaan iyo khayra ma jirto hinaas ma jiro dhacaan iyo dhiig islaam nagoba jiraba ooma naga buuxdo iyo wa la garan waaye iyo fuundo fuunda nagu jirta ciyaada bilah <clears throat> marka waxaa rabaa dadka jihaadka in la jeclaysiyo ninkaas imaam alfanaani almilibaari shaafici wuxuu ka sheekeeyey burtuqiisku markay qabsanay hindiya qaybta imaaraadka islaamiga ay kusoo duuleen yaa nin shaafici ah qiimo badnaa oo qaadi ahaa ayaa tuulu jooga lagu soo weeraray asagii islaamtii uu qabi baa dagaalamay fastashhadaa buu leeyahay walam yakun lahum silaaxun walaa sayfun asna bubbuu fujistay islaamtuna waxay qaatay buu kal bay qaatay faqaatala xata istashhadaa buu leeyahay ban ban ban bay lagula dagaalamaya iyo tichnica lagu weeraray oday qaadi wuxuu soo fujistay qowl weyn buu soo fujistay islaantuna tib bay soo qaatay kal bay soo qaatay wa kaana qaadiyan saalixan caaliman wa kaanat hiya imra'atan saalixa buu le sheeku fastashhada shuhado wey bur la soo qaama la socaha inagu laakiin kii aakaha la qabaamaya ilisahayey yaalihii wuu isdilay waa isgowracay walaa tulquu biaydikum ila tahluka abaail dadkan dad jira ma aha ayaa waxba laga dhegeysan kuwaas shayaadiin haulaai munaafiqiin haulaa munaafiquun adaa laskaga ilaaliyo laa shaka fii nifaaqihim wa qaal ilahy wuuu nabigu wuxuu yihi lamaa usiiba ikhwaanukum walaalihim marka la asiibay oo leedee biuxudin jacala allahu arwaaxahum fii ajwaafi ayrin khudrin ilaahay wuxuu geliyey arwaaxdooda fii ajwaafi ayrin khudrin shimbara cagaaran baa ilahay calooshooda geliyey shimbaraha waxay ku arooraan anhaar aljanna jannada webiyaasheeda ku arooraan wa taakulu min imaariha jannada midhaheedana waa cunaan wa ta'wi shimbir waxay ku dheelmadaan ilaa qanaadiilo faynuusyo min dahabin dahab laga sameeyey fii dili اcarsh carsh raxmaanka lalaada falamaa wajaduu markay heleen muslimiintii uxud ku shiiday diiba maأkalihim cuntadooda wanaageeda cuntada la siinhayo imaaru اjanna wey iyo wa mashrabihim taridu anhaar اjanna wey jannada webiyaashaday ka cabahayaan wa xusna maqiilihim iyo meeshay seexanayaan waa taxta carshi raxmaan ayib xusnu maqiil meeshay seexanhayaan jiibsanayaan qayluushanhayaan ku nasanhayaan carsh raxmaan xagey ka cabahayeen anhaaru ljanna xagey wax ka cunhayaan himaaru ljanna wax la arkay ma waxay dhaheen waa ahlu khayr ma ogta ahlujanna wey waxay dhaheen ilaahay waxaan hawshaani in aada naga gaadhisa ummaddii shuhaadadii dadka naga dama mujaahidiinta qaaluu waxay dhaheen mujaahidiinta arwaxdood yaa layta ikhwaanana yaclamuuna maa sanaca allahu lana lianlaa yazaduu fi ljihaad fiqiga u fiirso bacda mowtihim waistishhaadihim bay hawshan dareemhayaan dareemsan yihiin in laga carari doono geeridii jihaadka oo laga biiqi doonay ogayiin yaa layta allahaadi ikhwaana walaalahayo yaclamuuna ay ogaan lahayeen maa sanaca allahu rabbi wuxuu sameeyey lana annaga ilahay suu noo maamuusay noo karaameeye hadday tolkayo ogaan lahaayeen soo ma fiicnaan lahayn bay hahdeen hawsha iyada ah maxaa loo ogeysiin lian laa yazhatu fi ljihaad say jihaadka u saluugin aysan oga cabsanin aysan oga cararin ayb jihaadki iyo xuduudi iyo shareecada ummadda lagu maamulo iyo waajibkii diinteenna u qiimo badnaa iyo waxa gu waa qaybta u dambaysa qaybta u dambaysa haddaad aragto nin jihaadka la dagaalamaya ama xuduudda tacliiqinaya haddaad aragto ama khilaafa islaamiya in la raadiya tacliiqinaya nifaaq baa ku jira iska ilaali baryahan dambe casriga aynu dambenu marayno in dowla islaamiya la raadiyo oo imaan imaam islaama la dhiso waa meel waajibaat fi sharci ajmaca salaf الصaalix xataa bacd اlkhawaarij wاlmuctazila wa kaiir min الrawaafida wax yaroo najadaadka kamidoo khawaarij kamida mooyeen ahlulbidac o ahlu sunna wax isku waafaqeen annahu yajibu nasbu imaami lilmuslimiin inay waajib tahay imaam khaliif in la istaajiyo muran ma laha bacdu ahli bidac laa cibrata bihim baa khilaafay ayaguna maxay dhahdeen aygu waxay dhahdeen bacdbidaca waay dhhn in imaam la istaajiyo waajib ma aheen sharciga in lagu dhaqmaa waajiba ah. oo xuduuda la oofiyo oo xaqa la kala qaato oo daalimka la qabto oo madluumka loo gargaaro ummaddu islaam hadday sheeganayso dowlad baa u baahany ayagu maxaa jira ha isisiyaan ayagu daalimkaa laiskugu tago madluumkaa loo gargaaro xadkaa ha la wada oofiyo qabta gaf ha la siiyo sii daaya anagaaba axkaamta ufinayne looma baahno dowlad <laughs> ayagu taasay ku curdaarteen ee ma aha niman leha laska socdo waxay leeyihiin inagu haddaan islaam nahay oo islaam sheeganayno axkaamta aanu fulino xaqa aynu isi siino aynu isu garawno aynu kala soconno aynu isu gargaarno aan jihaadno taas bay diidano laakiin nin keliya noo talin leeyahay ayagu ahlulbidici kaliya ahlu sunna dhan qaatibatan waxay ku ijmaaceen in imaam in la istaajiya ay waajib tahay muslimiintao dhan ba xukumo ay hoos tagaan marka in loo saciyo waa min alwaajibaat min addiin waa min atakaaliif sharciya mukalafin kumasan noogu ahay mukalafiin baan ku nahay inaan awoodiga weyna mooye takliifku hadde waxyaaba ku dhaca waa la yaqaanaaye inaan raadina waa waajib reer yurub baa midoobaya labaatan dhowr dowladood ah maraykanio konton ewra isku tegey afrikaba noo tashatay oo noo samaysatay igad wax la garan waaye shaydaan east africa oo u rabo inuu xukumo mxuu ahay qayska musafani shaydaankan hadda africa inuu ka taliya doona east africa nimankaasaba raba ina isu tagaan annaga waxaan in la qaybiyo zaniya lan waa intii lasoo maray midda ugu liidatay wey wax la sheegato ugu liidato midaas wey bortakiiskaa dejiyay dheh bortakiis zaniyalan magac xunna ilahay waa ku dhejiyeyba intaasoo meeqa hadda maamul baad noo samayseen soomaaliya imisay maraysa afartan ma gaadhay ceelburland ba udambeyse ceelburland adaaba ka daro kusii xumaynayaba marka inaan midowna isu nimaadno waa waajib diini ah in la sacyina waa waajib diina in la halgana waa waajib diina intaasoo waajib mid walba haddaan awoodi weyna waa naga dhacay kaan awoodnaan wadaynaa inaan midoona waa waajib haddaanu kari weynay halgankaana saaran ummaddan isku keenna waa waajib waanu kari weynay wixii nala aadan baan wada wadaynaa marka hawshaasi waajibna saaran weeye halganka xuduudda in la oofiyo gaalow saar in la tuga ma diidano in lasaa muhiim jiddan wey salaadaha talabib waa lagu tukadaa toban jeerna waan sheegnay talabib waa lagu tukadaa mosco masaajid waaweyn baa ku yaala jaamiciyaad khayriya dacwiya ka jira ayb washington iyo new york iyo muxuu ahaay maxaa ka jira kuwo idinka badan baa jooga hadda dhowr iyo toban milyan baa joogta ku nool ayb ciidanka islaamka sheegtee maraykanka kudhex jira shan iyo toban kun askari bay marahayaan maraykanka ka tirsany ciidamo maraykan marisa ka tirsany kuweerarhay ku baabi'inay ee diraha kicinhaya dhakhaatiirta ah saraakiil bay leeyihiin islaam bana shan iyo toban kun askari bay maraya islaam bay shaytan la soco hadda salaad laguma diidano inaan maali bisha ramadaan cumraysano yacaan lama diidano in aan xajayn lama diidano zakawaad inaan xoogu bixino muxuu ahaayey lama diidano waxaa la diidiya waa maxay aljihaad wa tatbiiq alislaamiya maraykanna waa caddeeyeen jaziira hadda u dir way ku keeneen isagoo gaalkii hadlahayeen annaaطiq bismi alkhaarijiya alamrikiya muxuu yidhi waxaa layi ninka argagixisada waa kuma argixisada waxay dhaheen waa man man yu'min biاljihaad wa yaraa tatbiiqa ashariica alislaamiya iyagaa caddaysanhaya kaas waa argixisada adduunka waa in la dhaafiyo ninka aaminsan in la halgamo la jihaado ama aaminsan xuduudda ilaahay in la oofiyo tabiiqu sharic alaislam waa laga hadlay wax kala maada waa intaas alaxwaal shaksiya waa la ogolyahay dhaxalka iyo nikaaxa iyo alaaqa iyo khulciga iyo hawlahaas xeerka qoyska waa la ogolyahay in sbaraba waa ogolaa keridaba waa laga ogolyahay ayib salaadaha cibaadadka fardiga cidnama diidano waxa hayo waa maxay waa meesha ragnimada ay ku jirto ee wax lagu noqon lahaa meesha lagu kala bixi lahaa weeye waa xuduudda la oofiyo iyo waxaa weya jihaadka rag in laska dhacsho ah kitaabka ilah loo gargaaro calanka ilahay ubabada ah lagu kala baxo labadaa ninka ka toobad keena muslim qonyorsoco wey ninkaasaan doonayna labadaa laakiin ninka aaminsan argixiso adduunkan la dhaafiyo weeye kuruus misr isna inuu ku go-a ninka asoo ku fakado warku banaanku iska yaalla wadaadda waxaa soo baxay labadii mashruuc u khidmaynhaya wadaadada waxaa soo baxay oo hadda maanasuuto fadhiistay oo yurub fadhiistay oo kenya iyo nairobi fadhiistay oo puntland iyo somalilan fadhiistay oo hadda jigjigaland fadhiistay oo shayaaiin ah oo waxaa soo baxay labadaa mawduc weerarhaya haaulaai munaafiquun labadaa mawduc alxuduud waljihaad bay weerarhayaan maraykanna muxuu yidhi labadaa qodob ninka ka tanaasula madaxaan saaranaynaa haweenaydii jaziiro fadhiday leyla shaayib ma ahayd waxay tiri waxaan ku weydiiyey muslim qoyar socodkeed doonayso na fahansiiyo miaalo nasi maxaa u miaal ah tusaalooyin aan fahmi karo wuxuu yihi ninkii maraykanka waxaan rabnaa muslimiinta south africa oo kale iyo kuwa turkiya baan doonaynaa south africa ninka tegey baa tagaha muslimiin south africa ninkii tegey baa tegey ayib ayaga gaalada waa isku mid soomaalia hadda yaacday iyo muslimiinta dambiga gaal ka tagay ma dadka hore islaamka hindida iyo afrikan hore muslimiinta sii joogay wax wala la yidhaahdo iyo wax la la gooyo ama laga fogaado maxaa xaaraana maxaa banaan maxaan banaanayn ayaga gaalada koofiyadun baa kala kala dhexaysa koofiyad maxay maslam bay dhihi jireen hora waa nimankiini yaqaanay warkaas maslam bay u yaqaaneen koofiyadda koofiyadda in qaato inaad gaalooyin moodahaya intaad qabto muslim baa tahay koofiyadda ayada laakiin ilaahay cay khamrada cab waxaad mun weli islaamka bixi maysa islaanta way ku celiso waxay tihi waxaan rabnaa taas waa waa shucuubtii shacabka turkiga oo kale ee calmaaniga ah mas-uuliyiintooda naxnu waxay dhaheen waa dawla calmaaniyaan nahay xisbi calmaania laa yu'min biddiin baan nahay iyagaa taagan rag erdogan baa ko ah ragga ku khudbay inuu cilmaani yahay asiga ururkiisuba marka iyagaaba caddaysanhaya inay mulxidiin yihiin laa diiniyiin way caddaysteen kuwaas soo africa warkeedba jooji ayagu waxaa la yihi afraadna siiyay ku tiri islaanta islaan dhib badan weyba daba gashay waxaana afraad waxaan rabnaa maxamuud taaha siddeetaniyo googu baa la dilay murtad zindiiq buu ahaa sudaan baa l khurdun baa lagu dilay xaaji nuur baa xukumay in la dilo ninka xaaji nuur loodhan jeed garanaysaa qiimaha badnaa ee lagu dilay kuwan hadda shayaadiinta hadda go-ay ee afaariqada junuubiyiinta dagaalkoodiiba ku dhintay nin qiimo badan oo qaadi ah faqiih ah caalim ah kuliyadanoo jaamacadunoo dhakhatar ee dibi ahayd buu haystay ninka ardayga soo gelahay jaamacadda ibiga ah wuxuu shadika inuu qur-aanka xifsan yahay hadduu xaafid yahay dowladda wax waa dhakhtar iyo dibi qur-aan maxaa iska galay nimaan qur-aan xifsnay meesha geli mahayabu laabudda an yakuun aabiib xaafidan likitaab illah nin adag buu ahaa qiimo badan istashhada fii dak asagaa xukumay siddeetan iyo koogi baa la dilay murtad zakaduu inkiray nabi maxamed buu caayay diinta ku tuntay mulxid buu ahaa marau ninkaas kaan rabnaa ee flexibleka classican rabnaa ee jilicsan wax kastaba fahmaya wax kala qaadanaya ninkaasaan doonaynaa maraykan wuxuu doonaya waa yaqaanaa gaalada waxay doonaysa waa taqaanaa mujaahidiinna waxay doonahayaan waa yaqaanaa waa yaqaanaan inta kalaa wereersan soo maa maraykan iyo gaalo waxay doonayaan way fahmahayaan wayna cadaysan wadaaduhuna waxay doonayaan way fahma wayna cadaysanhayaan intayna kale walaaho baa inagu dhacay وtr الناaس سkاrى وhm بسkاrى ولakiنa cdاaب اللahi شhadيid hadda wlakin سuلطة الأمrikiya شhadيdaة calى الناas سuلطة أمrikiya ayna hayso oo taasan la wereeray walaahow iyo agga ubax agga ubax iyo iska daba noqodka waxaa keenhaya diyaarada gagaaban baa duulahaya meel kastana safaaradii antar baa ka jira nin walba waa laacaya kadibna meel la geeyaa la waay guntanaan bayna waa diyaar marka hawlahaas ayna weerariye mooyeene nin walba wuxuu dooni waa garan lahaa warka hawsha ada laska ilaa labadaa mawduuc ninka weerara asagu muslimba ha iska ahaadee wanaagna ha u arkay inuu wada iyo ixsaan iyo tasxiixa ah. agtaanaga ka munaafiq weeye w asagu aaminsan isaga u taallaa lianlaa yazadu fi ljihaad walaa yankulu can ilxarbi walaa yankulu aysan ka biiqin aysan ka cabsanin can ilxarbi dagaalka inta allow naga gaadhsi bay dheh fadliga ilahay uu noo galay haddii muslimiinta loo sheegi lahaa alla waanu jeclaan lahayn oo maxaa ku falaysaan waxaan ka baqaynaa muslimiintu geerida inay ka cabsadaan jihaadkana ay ka cabsadaan ilahay baa ballan qada inu garsiinay faqala allahu tacala ana ubaliguhum uballiguhum cankum anaa idinka gaarsiin farinta ayada ah faanzl allahu caza wajal calىa rasuulihi hadi اlaayaat walaa taxsabana aladiina qutluu fii sabiili amwaata bal axyaa cinda rabbihim yursaquun hada bilahi towfiiq